رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم من آخر النهار wuxuu baabu yahay xukmu xukmi hilaali اlciid ciidda bisheeda xugumka ay leedahay idaa goortii qumma la qariyo oo daruur iyo wax qariyaan uma kadibna culima la ogaado min aakhiri الnahaari maalinta aakhirkeeda maalinta gelinkeeda dambe la ogaado macnaheed waxa weeye habeenkii la filayay ciidda oo bishu inay dhalato la filayay ayaa bishii la arki waayay taruur iyo waxbaa qariyey maalintii waa la soomay gelinkii dambe marka la joogo baa bishii la arkay ama dad arkay baa soo sheegoo dad baa yimid oo yidhi bishii xalay baa dhalatay annagaana aragnay dadkiina waa sooman yihiin gelin dambaa la joogaa maxaa la samaynayaa waxaa laga hadlaya marka waa ciiddii salaadii ciidda wakhtigeedii waa soo dhaafay oo barqinkii in la tukaday yahay waa la soo dhaafayoo dee lama ogayn inay ciid tahay gelinkii dambaa la ogaaday maxaa la samaynaya can abi cumayr bni anasin can cumuumatin adeerro waxaa lagu ka warinayaa oo lahu isaga u sugnaado minal al ansaari ree ansaareed ah rag ree ansaareed ah wuxuu ka warinayaa qaaluu inay yidhaahdeen qumma waa la qariyey calinaa korkanaga hilaalu shawaal bisha shawaal eh, ayaana laga qariyey shawaal bisheeda ayaa daruura naga qarisay fa asbaxnaa markaasaan waa bariisannay siyaaman annagoo sooman fa jaa'a waxaa yimid rakbun socoto ayaa timid mir aakhiri nahaari maalinta gelinkeedii dambe yacni socoto gaadiid iyo geel wadata ayaa timid oo safar ah fa markaasay markhaati fureen cinda rasuulillahi sal lay waslam nabiga agtiisa waxay markhaati fureen annahum iyagu ra'ow inay arkeen alhilaala bishii bilamsi halay inay arkeen bilamsi shalay inay arkeen fa amara wuxuu amray annaasa dadkii nebigu wuxuu amray sal lay waslam an yufturuu inay afuraan min yowmihim maalinkooda inay afuraan yacni waa gelin dambaa la joogaa maalinka inta u laaban iska afura maxaa yeele waxaa caddaatay inay maalinkaa wa an yakhrujuu inay soo baxaan liciidihim ciiddooda inay u soo baxaan min alhadi berri berri xilligii salaada ciidda loo bixi jiray saacaddii xilligaa markii la gaadho berrina inay soo baxaan salaaddii ciidda u soo baxaan oo waxaa wariyey xadiidkaas alhamsatu shantii baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye xadiidku waa saxiix oo waxaa saxiixiyey alimaam albayhaqi alxaafid ibnu xajar ibn اlmundir alxaafid ibnu sakan ibnu xasmi sheekh albani alimaam الطaxaawi kadalika daara qutni wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan haabit awa xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamayaa salaada ciidda haddii wakhtigeeda la dhaafo ilan waa in gelinka hore la tukado haddii gelinka hore iyo barqinkii la dhaafo <coughs> oo gelin dambe la gaadho salaaddii ciiddana ay sidaa ku tagto maalinkaas maalinka ku xiga ayay dadkii salaadda tukanayaan oo maalinkaa wakhtigeedii ayaa la tukan laakiin maalinkaa dambaa la tukanaya ayib sidaa waxaa qaba waa madhabu طaa'ifa min ahli اlcilmi waxaa ka mid a ah awsaaci hawri axmed ibnu xambal isxaaq abu xaniifa iyo labadiisii saaxiib waa qowl sidoo kale imaamu shaafici caley raxmatullah aqwaashiisa ka mida qolana waxay leeyihiin ma ahe xilligaa la arkay ayaa la tukanayaa bay la dibdhigi maayo xataa geli dambe dee la arkay markaasaa la tukanaya waa ra'yi laga xoog badan yahay xadiidkaa la raacaya macnaha sidaas weeyaan wa can caishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam marka maalinkaa dambe yacni ma cadda inuu nebigu sal lla lay wasalam yidhi salaaddii ciidda qalleeya wax qalla'a ah lama sheegin maadaama ijtihaad ay ku tagtay iyo cilmi la'aan salaadu wakhtigeedii baa meeshan ku soo wareegay marka wax ishkaala ma leh ayib waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa isagoo sooman oo soom farad oo ramadaan sooman hadday soo gaadho bishii in la arka inuu soonka jabinayo oo amran yahay inuu soonka jabiyo maxaa yeelay maalinku waa maalin ciid ah maalin ciidana soonkeedu waa xaaraan saas daraaddeed nabig sal lay slam iyagoo gelin dambe jooga ayuu yidhi afura saas maana ayb wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuululahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi alfitru afurku yowma maalinka weye yuftiru nnaasu dadku ay afuraan waaladxaa udxiyaduna ciidda adxaaduna yowma maalinka wayudaxi nnaasu dadku ay udxiyaysanayaan maalinka dadka jumhuurtoodiiyo badankood ay oo udxiyaysanayaanoo salaaddii ay tukanayaanoo ciiddii ay ka dhigtaan maalinkaas waay afurka ciidda afurkuna waa maalintay dadku afaraan oo dadka jumhuurtoodu u ah muxuu ahay ciidda wa rawaahu tirmidiy baa wariyey aydan lagu noqoyah wuxuuna yidhi waa xadii xasanoo qariib sheekh baa sidoo kale saxiixinaya ah, maya rawahu tirmidi baa wariyey dhe wasaaxa wuu saxiixiyey sidoo kale sheekh albaani baa saxiixiyey yowma yuftiru nnaasu yudaxi annaasu waxaa laga wadaa sida imaamu tirmidi uu leeyahay ay maca aljamaacati wa cidami annaas waa dadka badankood iyo jamaacadoodu meeshay maraan maalinkay ciid ka dhigtaan oo u rumaysan yihiin maalinkaasaa ciida ayb wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi assawmu sawmku yowma maalinka weeye yasuumuuna dadku ay soomayaan maalinka dadka badankood iyo jumhuurtoodu ay soomaan maalinkaasaa soon ah lagama dambayn karo waa waalfitru afurkuna yowma maalinka way yuftiruuna ay dadku afurayaan oo jamaahiirta iyo dadweynuhu badankood ay afurayaan waaladxaa udxiyaduna iyo muxuu ahay ciidda carafana yowma maalinka way yudaxuuna ay udxiyaysanayaanoo ay carafaysanayaan oo ciidda carafa ay tukanayaan ayb manaha ciidda carafa ay ciidaysanayaan rawahu tirmidi baa wariyay aydan tirmidi xadiidka markuu wariyey kadib wuxuuhi waa xadiiun xasanun hariib sheekh albaanina wuu saxiixinaya labadan xadiidba waxay faa'iidaynayaan ruuxa keligii ah ama koox yar hadday bishii arkaan oo markhaati firkoodii la qaadan waayo qaadigii iyo mas iyo madaxdii muslimiinta ee hawlahan mas-uulka ka ah markhaati furkooda ay qaadan waayaan way u arkaan inayna saxsanayn markay fiiriyaan ruuxa iyo dadka yar iyo aragtidooda waa inay aynan ku dhisin ciid iyo soon iyo afur aynan ku dhisin ee ay dadka jumhuurta raacaan saas man bimacnaa adiga haddaad hubto inaad bishii aragti waxaa laga doodayaa isagu aragtidiisa uu hubo keligii ma ku afuri karaa dad iyada kuma afurin karo dadna kuma soomin karo laakiin asaga lafihiisa ma u qaadan karaa waa ayb amaa inuu yani ma ku afuraya mise waa ku soomayaabaa hadalka taaganya laakiin inuu ku ciido isagu bannaanka intuu u baxo uu yidhahdo ciiddaydii aniga waa maanta oo bishii waan hubaayo waan arkay oo ummadda inteedii kale uu garab maro taasaa la diidan adigu ama iska afur ama soon mxuu ahaayey ama ha la kala qaado ramadaan iyo shawaal ha la kala qaado taa waa masale kale laakiin xadiisku wuxuu ka hadlayaa dadweynaha iyo jumhuurta muslimiintu maalinka ay ciidahayaan baa ciid ah maalinta ay afuraanna waa afur maalinkay soon bilaabaanna waa soon saas way macanaha waxaa laga wadaa marka jumhuurta muslimiinta ee sunnadii iyo dariiqii ku socota haddii ay dhacdo maalan e, buqca mucayana ama meel mucayana in jidkiiba ay ka leexato kooxi ayaguna meeshaa u badan yihiin markaasi waxa weeyaan kooxda sunnada iyo hadyiga waafaqsan baa matalaysa ee muxuu ah muslimiinta markaa matalaya laakiin waxaa laga wadaa hadday qadiyadu ijtihaadi tahay oo wax qaatic oo mukhaalafo qaatica ah ayna jirin ijtihaadi ay tahay tanina waa suroobi kartaa tanina waa suroobi kartaa jumhuurta muslimiinta la raacaya marka haddii muslimiintu ay madax leeyihiinna madaxdu xilliga ay yani sheegaan oo iclaamiyaan baa la raacaya la khilaafi maayo masaaisha noocan oo kale ijtihaadiga sidaas maana ayb wa huwa xadiidkani abi daawuud abu daawuud buu u iyo ibni maajah ibn maajah buu u sugnaaday ilaa fasla sawmi ilaa qaybta soonka mooye wuxuu ka wadaa asawmu yowma tasuumuuna soo jumlo maaha jumladaa iyadaa tirmidi baa khaas la ah laakiin markii jumladaa laga saaro alfitru yowma yafturuun yuftiruun waaladxa yowma yudaxuun labadaa jumlee dambe abu daawuud iyo ibnu maajahna way la wariyeen saas maanaa saasuu ka wada abu daawuud iyo mxuu ahaay ibn maaja riwaayadooduna iyadana waa saxiix wey baabu alxafi cala aldikri waاlطaacati fi ayaami alcashri wa ayaami atashriiq wuxuu baabu yahay alxafi boorrin cala aldikri laysku boorriyo ilaahay xuskiisa waaطaacati iyo daacada laysku boorriyo fii ayaami alcashri tobanka maalmaha tobanka ah waxaan ah, dhihi tobanka maalmaheeda tobanka bisha dilxija u horraysa maalmahooda iyo wa ayaami tashriiqi iyo maalmaha hilba warashada ayaamu tashriiqa waxaa la yidhaahdaa <clears throat> maalmaha e, maalinka ciidda iyo saddexda beriga ka dambaysa waay khaasatan xadiidka marka la fiiriyo si gooniya waxaa loogu yaqaanaa maalinta ciidda saddexda beriga ka dambaysa maalinka ciidda in laga saaro qolona way ka saartaa qolona way gelisaa laakiin e, muxuu ahaayey yani ayaamu tashriiqa kuwaasaa loo yaqaana marka maalmaha ayaamul cashrigana waa dilxijo bilowgeeda ilaa laga gaadho sagaalka tobankuma ku jirtaa adugo ka sidaas weeyaan marka in ilaahay dikrigiisiiyo taacada laysku boorriyo can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal lla alay waslam wuxuu yidhi maa min ayaamin maalma ma jiraan maalmahaasoo alcamalu alsaalixu camalka wanaagsani fiihaa dhexdeeda axabu loo kalgacayl badan yahay ilallaahi alla xaggiisa casa wajal min haadihi alayaami maalmahan xaggooda loo kalgacayl badan yahay yacni maalmo ma jiro camal saalixoo la sameeyo alle uu ka jecel yahay maalmahan xaggooda oo maalmahee ah yacni wuxuu ka wadaa ayaama alcashri maalmaha yacni tobanka maalmahooda tobanka maalmahooda yani tobanka habeenee dilxija u horaysa maalmahooda w qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul rasuulka ilaahayow walaljihaadu fi sabiili illah ma xataa jihaad ilahay jidkiisa lagu jihaado ilan wax camaloo saalixoo ilaahay ka jecel yahay ma jiruu yidhi waa caam marka soo camaloo dhan baa soo gelaya saxaabada marka agtooda waxaa mutaqarrir ka ahayd oo muqarar ka ahaa acmaasha kuwa ugu fadlima inuu jihaadu ka mid yahay kuwa ugu fadliga badan hadalka nebiga marka cumuumkiisa waxay ka fahmeen xataa jihaadku inuu soo gelayo kuwa laga fadli badan yahay oo dikriga iyo aacadu maalmaha ay ka fadli badantah uaaaawaxay yidhahdeen ya rasuul allah wala ljihaadu fii sabiililah ma jihaadka xataa fii sabiililahi lagu jihaada xataa isaga ma camalkaa saalix ee maalmahaasa ah xataa ilahay ka jeceliy qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam wala ljihaadu fii sabiili lah xataa jihaadku kama fadli badna maalmahaas Ah, walaljihaadu kama fadli badna oo fii sabiililahi lagu jihaado ilaa rajulun nin mooye oo kharaja baxay binafsihi naftiisa la baxay wa maalihi iyo xoolihiis uma kadibna lam yarjic aan soo laabanin bishayin waxba aan la soo laabanin min dalika arrinka oo ah naftiisa iyo maalkiisa midna waba kalama soo laabanin rawahu ljamacatu baa warisay ilaa musliman muslim mooye wanasaa'i iyo nasaai mooye ayaamu alcashr waa cashru dilxija sidaasaana riwaayaadka xadiidka qaar ka mida ah ay sariix ku yihiin oo ku cadyihiin ayb waana maalmaha alla tabaaraka watacaala uu habeenadooda ku dhaartay rabbi yidhi tabaaraka watacaala waalfajri walayaalin cashr walayaalin cashr waa habeenada bisha carafo ama bisha dilxija u horaysa ee tobanka ah ayb alcamalu asaalixu waxaa soo gelaya acmaasha saalixoo idil dikrigaa soo gelaya sadaqadaa soo gelaysa salaadahaa soo gelaya soonkaa soo gelaya cumradaa soo gelaysa wahaakada xajkiibaa soo gelayo maalmihiisii ah alxaafid ibn xajar wuxuu leeyahay maalmahaasi waxay maalmaha ugu fadli badnaadeen camalkoodu ugu fiican yahe ugu fadli badan yahay li'anna waxaa ku kulmaya daacaad aan ku kulmaalmo waxaa ku kulmaya maalmahaasi xajkii acmaashiisii waa qaar baa socda cumradii baa socota salaadii way socotaa sadaqadii way socotaa soonkiina waa socdaa arkaantii shantahayd iyo ka badan baa maalmaha ku isugu imaanaysu yidhi saas daraaddeed bayna maalmo kale oo kamida mida sannadkoy isu imaan karaan ma jiro kaasuu saasay marka uu fadli badan yihiin oo maalmaha kale uga fadli badan yihiin ayb keliya nebigu sal lay slam wuxuu sheegay halka la sinaan kara ama ka fadli badnaan kara waa nin dagaalamay oo ilaahay jidkiisa ku dagaalamay oo xoolihiisiina kaxaystooo dagaalka la tegay naftiisana geeyey waxna aan la soo laaban maxaa laga wadaa waxba la soo laaban culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu meesha geeyey wax ka mida ma soo laabaninoo waa lagala hadhay laakiin isaga nafihiisii baa soo noqday daahirka xadiidku waa khilaafsan yahay tafsiirkaas bal daahirka axaadiista waxaa ka muuqata xataa naftiisii lama soo noqonin isagiina waa shahiiday wuxuu xoolo la tegayna waa lala hadhay ayib oo xadiiska riwaayaadkiisa qaar ka mida waxay leeyihiin ilaa man cuqira daaruhu ilaa man cuqira muxuu ahaaye e, e, faraskiisa e, muxuu ahaayey nin la boqno gooyey oo maalku la tagay ah wa uhriqa damuhu diiggiisana la daadiyey mooye daahirka xadiidkan lafdiganna waa laga fahmiyo kharaja binafsihi wa maalihi naftiisii buu la tegey xoolihiisiina waa la tegey uma lam yarjic bishayin waxna lama soo noqonin waxaa la yidhaahdaa bishayintaasi waa nakiratun fi siyaaqi nafyi baa la dhaha alfaadi alcumuum bay ka mid tahay shayna lama soo noqonin laa nafsuhu walaa maaluh saasaa macnaha laga fahmaya marka nin aan waxba la soon shahaado qaatin xoolihiisiina meesha ku tageen kaa unbaa la mid noqon kara ama ka fadli badnaan kara ruuxa maalmahaas ka faa'iidaystay oo dikri la iyo taacada alle tabaarak ee muxuu ahaay la yimi cala asaxiix waxaa maalmahaas waxyaalaha la samayn karo soonkaa ka mid a leanna waxay soo gelayaan alcamalu asaalixu cumuumkaasuu soonku galaya wax ka saari karana ma jiro waxaa xoojinaya xadiiu caaisha mise mxuu ahaay ha xadiiu xabsi miyah mise bacdu aswaaji nebi sal lay slam oo ay nebiga wuxuu soomi jiray cashra dilxija cashra dilxija waa soomi jira nebigu sal lay slam ayb waxaa laysku waafaqsan yahay haddii soon la yidhaahdo waxaa baxaya maalinka tobnaad oo maalinka tobnaad dee waa maalinka ciidda ah maalinkaa ciidda ah inaan la soomi karaynin waa ijmaac xadiikaana ku cad waxaa laysku waafaqsan yahay sidoo kale maalinka sagaalaad in la soomi karo oo waa yowmu carafa xadiis khaasa iyada ku soo aroortay waa xujayda waxaan ahayn laakiin maalinta carafa marka laga reebo sideedda beriyee soo hadhay baa laga doodayaa soonkuma mashruucba mise mashruuc maaha cala asaxiixna waxa weeye inuu mashruuc yahy oo la soomi karayo macnaha ayib wa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sal lla maa min ayaamin maalma ma jiraan oo acdamu weyni badan cinda allaahi alla agtiis subxaana wa tacaala ka weyni badan walaa axabbu loo kalgacayl badan yahay ilayhi xaggiisa alcamalu camal fiihinna dhexdooda la sameeyo min haadihi alayaami maalmahan xaggooda alcashri ee tobanka ah ee fa akfiruu badiya fiihinna maalmaha dhexdooda min altahliili laa ilaaha ila allahda badiya waatakbiiri allahu akbarta wataxmiidi iyo allamahadinta alxamdu lilah rawa axmed baa wariyey sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira in la yidhahdo yaziid ibni abi ziyaad alhaashimi ayaa ku jiroo daciif ah saasuu sanadku daciif leeyahy lakiin xadiidku waa saxiixun lihayrih waa sugaya xadiidku wacan nubayshata alhudali meeshaa marka waxoogaa waxay muxuu ahaayey aad moodaa daahirka inay iska hor imaanayaan maalmaha tobanka dilxija ama tobanka bisha carafa u horraysa iyo tobanka beriye ugu dambaysa bisha ramadaan alcashir alawaakhir keebaa fadli badan siday isku waafajinayaan muxaqiqiintu saxdana ah waxa weeye xagga habeennada haddii la yidhaahdo tobanka dambe ee bisha ramadaan baa habeenna ahaan fadli badan oo dee waxaa ku jirta habeenkii leylatulqadri baa ku jirta oo wax gaari garaba uusan jirin xagga maalmaha marka la yidhaahdana waxa fadli badan tobanka beri ee bisha carafa u horaysa marka maalin haddii la yidhaahdana tanaa fadli badan habeen haddii la yidhahdana tanaa fadli badan saasaa laysku waafajin oo iskama hor imaanayaan ayb wa can nubayshata alhudali qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal rasuulku wuxuu yidhi ayaamu tashriiqi maalmaha hilba wadhashadae hilbaha la wadhaay ayaamu aklin wa shurbin waa cabbid iyo cunitaan maalmahood iyo wa dikrillaahi iyo ilaahay xuskiisa casa wajal ayaamu tashriiqa saan sheegnayba waa maalmahaas adugu maalinka laga bilaabo ciidda ah ee bisha carafo ciidda carafo ilaa saddexda beriya ka dambaysa ayaamu tashriiqna waxaa loogu bixiyey maalmahaas dee xoolihii hadyigii iyo udxiyadii iyo xoolihii la qaliyaybaa ya hilbahooda qoraxda la dhigi jira oo la ingejin jiray oo sahay baa laga dhigan jira waa la qaadan jiray oo oodkacaa laga samaysan jiray oo baa la dhihi jiray qadiid la dhihi jiro maxaa la yidhahdaa mxuu ahay oo si jeerdheerdheer inta loo jeexo la ingejiyo sahay loo qaadan jiray baa laga samayn jirayoo muxuu ahay marka wariddaa hilibka la warayo ayaa looga magac bixiyo ayaamu tashriiq ka socota saas man marka maalmaha iyaga ah ee afarta ah, waa maalmo cunid iyo abid loogu talagalay maxaa laga wada soon lama ogola maalinta tobnaad ee ciidda iyada waa bil ijmaac lama soomi karo maalma asaxayaba saddexda berihe ka dambaysana waa cala asaxiix wa cala araajix iyadana soonku ma asaxayo leanna looguma talageleen allaahumma hal ruux baa soomi karo xadiidku ku asaxay waa ruuxii xajkiisu tamatuc uu ahaa neefkiina iska bixin kari waayey oo soonkii lagu yeeshay saddexdii beri ee xajka inuu ku sooma ay ahayd hadduusan ka hor soomin saddexdaa beri waa soomi karaa hadduusan maalmo yacanii ciidda ka hor hadduusan soomin wuu soomi karaa kooyotobnaadka labyotobnaadkaiyo saddexiyo tobnaadka waa soomi karaa isagaa keliya loo golya ama dadka intooda kale inay soomaan ma waa ayaamu aklin wa shurbin maalin cunid iyo cabid waaye iska cabo xalaashaas iyo wa dikrillaahi iyo ilaahay xuskiisa cunid iyo cabid keliya meehe ilahay in la xuso oo ilaahay dikrigiisa lagu mashquulo raa waxaa wariya axmed wa muslim waannasaa'i ayb qaala albuhaariyu wuxuu yidhi waqaal ibnu cabaas cabdulahi ibnu cabaas wuxuu yidhi wadkuru llaha fii ayaamin macluumaat aayadda qur-aanka wadkuru llaha alla xusa fii ayaamin maalmo dhexdood macluumaatin oo la yaqaano wuxuu yidhi waa ayaamu lcashri waa maalmaha tobankee dilxij walayaamu almacduudaatna waxa weeye ayaamu tashriiq waa maalmahaas yani afarta ah ciidda ka bilowda qaala bnu cumar wuxuu yidhi cabdulahi bni cumar buhaari baa dhahaya qaala iybuhaariy waa wa kaana bnu cumar ibni cumar wuxuu ahaa abu hurayrata yakhrujaani kuwa baxa ila suuqi suuqay u bixi jireen fii ayaami alcashri tobanka maalmahooda tobanka dilxija maalmahooday bixi jireen yukabiraani ayagoo takbiirsanaya suuqa u bixi jireen wa yukabiru nnaasu dadkuna way takbiirsan jireen bitakbiirihimaa takbiirsigooda sababtiisa macnaha yani abu hurayriya ibnu cumar intay suuqa aadaan maalmahaas ayay takbiirta kor u qaadi jireen dadku markay maqlaan takbiirtooda iyaguna takbiirta ku dhawaaqi jireen ayib qaala wuxuu wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa soo ibnu cumar idinu qoray halkaa cumar miidin qoray mise cumar sax maaha ibnu cumar waa ah, waxaan u jeedaa ibnu cumar sax me waa cumar ah, cumar baa sax wa kaana wuxuu ahaa cumaru cumar wuxuu ahaa yukabiru mid takbiirsada fi qubbatihi teendhadiisa dhexdeeda biminan mina dhexdeeda ah, mina qubbadda uu ku jiro iyo teendhada uu ku jiro ayuu ku takbiirsan jiray fa yasmachu waxaa maqli jiray ahlulmasjidi masaajidka dadka ku jira waa masjidulkhayf masaajidka mina dhexdeeda ku yaalla wa fa yukabiruuna takbiirsan jireen wayukabiru way takbiirsan jireen ahlu suuqi suuqa dadka joogana way takbiirsan jireen xataa yartaja ilaa uu ruxdo ama gilgisho minan mina ilaa ay ruxato oy gilgilato takbiiran takbiir darteed ay la gilgilato ilaa mino oo dhan ay la ruxato isku dubadhacdo takbiir la wada qaado saasay ahaan jirtay ahraja waxaa yani aarkaasi ama aaaartaasi kan hore ee mxuu ahaayey uu yidhi qaal ibnu cabaas wadkuru llaha fii ayaamin macluumaat aarkaasi waa aar saxiixa musadad baana soo saaray yani wax weeyaan sida umaalib alcaaliya uu ibn xajar ku sheegaya camr bnu diinaar buu ka warinayaa wuxuu leeyahay cabdulahi bnu cabbaas maalinta xajkuu dhammaadee la ambabaxayo wuu takbiirsan jiray wuxuuna amri jiray dadka hareerihiisa inay takbiirsadaan ayagoo ku camalfalaya aayadda qur-aanka ah, faida qadaytum manaasikakum fadkuru اllah waxaan u jeedaa waa aar kale waa aar kale waana aar saxiixa ayb kan cabdullaahi bni cumar uu ka warinayo ee uu leeyahay wa kaana bnu cumar wa abu hurayrata uu leeyahayna asagana waa aar wuu ka sugan yahay labadoodaba wuu ka sugan yahay kan dambe ee cumar bukhaari baa tacliiq ku wariyey kadalika ibn abi shayba iyo xaakim iyo bayhaqi baa soo saari waana daciif waana daciif cumar kama sugna oo sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahda xajaaj ibnu artaa xajaaj ibnu artaa baa ku jira oo daciifa saas daraaddeed cumar aarkiisu ma sugna laakiin waxaa sugan aahaartaas kale ayb cabdilahi bni cumar sidoo cabdillahi bni cabbaas sidoo kale waxaa ka sugan aar kaleetooo inuu takbiirsan jiray subaxda carafa laga bilaabo waa maalinka sagaal subaxdiis laga bilaabo ilaa aakhiri ayaami tashriiq ilaa maalmaha tashriiqa ah maalinta ugu dambaysa dhammaadkeeda oo ah maalinta saddex-iyo gelinkeeda dambe ayuu takbiirta joojin jiray wuxuuna soo bilaabay subaxdii carafuu soo bilaabay sagaalka markay bishu halkaasuu ka soo bilaabay ayb wa kaana laa yukabiru fi lmaqrib salaada maqrib muusan takbiirsan jirin laakiin inta kaleo dhan buu takbiirta qaadi jira takbiirtiisuna waxay ahaan jirtay sidan allahu akbar kabiiran allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira walxamdu allahu akbar marmarna wuxuu dhihi jiray allahu akbar cala maa hadaana aarkaasina waa saxiix oo cabdulahi bn cabaas waa ka sugay sidoo kale ibn abi shayba wuxuu soo saaray iyo ibnulmundir iyo cabdulaahi ibnu imaam axmed fii masaa'ilihi shaqiiq ibnu salama waxay ka warinayaa inuu yidhi kaana caliyun yukabiru bacda alhadaati yowma carafata ila aakhiri ayaami tashriq cali bni abi aalib wuxuu takbiirsan jiray subaxda carafa laga bilaabo ilaa maalmaha tashriiqa ah, maalinta ugu dambaysa dhammaadkeeda laga gaadho yukabiru bacda alcasri maalinta afariyo tobnaadka casarkeeda kadib buu takbiirsan jiray uma yaqtacu halkaasuu ku joojin jiray cali bni abi aalibna waa ka ibncabaasna waa ka sugantay abaraani sidoo kale ibni nakhacin uu ka warinaya wuxuu leeyahay cabdilaahi ibn mascuud wuxuu ahaa mid yidhaahda taartaasi iyo kuwo kaleba saxaabada nebigay ka sugan yihiin sal lay waslam waxayna tilmaamayaan maalmaha carafada iyo maalmanta ka dambaysa ee afarta ah carafa waa maalinta sagaalaad maalinta tobnaadna waa ciiddii saddex beriyoo ka sii dambaysa inay saxaabadu takbiirta wadi jireen oo salaadaha gadaashooda iyo takbiirtu ay socon jirta oon la joojin jirin macnaha arrinkaasina wuxuu ahaa hadyu saxaaba ridwaanullahi calayh shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi isagu wuxuu leeyahay sida saxiixee culimmada aqwaashooda saxiixa ahee saxda ee sugan waxa weeye anna ahla alamsaari yukabbiruuna min fajri yowmi carafa ila aakhiri ayaami tashriiq dadka magaalooyinka degani waxay takbiirsanayaan carafo subaxdeeda laga bilaabo ilaa maalmaha tashriiqa ah maalinta ugu dambaysa aakhirkooda laga gaadho xadii buu keenay iyo xadii kaleo jaabirin waa daciif xadiistaasi laakiin wuxuu yidhi waliannahu ijmaacun min akaabir الصaxaaba masaladu axaadiisiina waa ku soo aroortay daciifba ha ahaatee laakiin saxaabada raggoodii waaweynaabaa isku waafaqay buuhi saas daraaddeed waa hadyiga saxaabada waay ridwanullahi calayh takbiirtaasi in la qaado carafa subaxdeeda subaxda carbanka carafa la taagan yahay laga bilaabo ma aha dadkii carafa joogay xajka joogay ma aha ee waxa qaadaya wax weeyaan waa dadkii magaalooyinka ku hadhay ee degganaa waay masaajidda iyo goobaha iyo takbiirta in la qaado oo maalmaha ay socoto shantaa beri ba ay socoto sidaasaa ahaa hadyigii saxaabada ridwanullahi calayh saas way masalada ay dadka qaarkood u qaateen inay bidcata Ah, dadka qaarkood waxay u qaateen bidco maalinta ciidda ah wax ka horeeya wax ka dambeeyo takbiir lama qaadi karo haddii ciidda salaadda ciidda laga soo noqdona takbiir ma jirto masaajidda leanna waxaa loo fahmay inayba bidca tahayba wasawaaba waxa weeye sunnadii saxaabada ridwanullahi calayhim kibaaru saxaaba waxay samayn jireen bidca ma noqon karo ah, bal in lagaga dayda wey manaa ayb abwaabu salaati alkhawfi salaaddii cabsida abwaabteedii wey baabka hore waxa baabu lanwaaci almarwiya fi sifatiha wuxuu baab u yahay salaadan sifadeedii qaabka loo tukado noocyada lagu wariyay noocyada lagu wariyey salaatulkhowfka waxa weeye xilliga baqdintu jirto iyo goobaha dagaalka ayaa salaadihii waajibka ahaa waxaa loo tukanayaa qaab jamaaco ah oo wada tukasho ah duruufta iyo xaaladda taaganna la ilaalinayo furin baa la joogaa cabsi baa jirta cadow baa laga baqayaa xaaladdaa iyada ah dadka nin walba dee duruuf baa ina haysteen nin walowba meeshaada ku tuka la dhihi maayo bal salaadii jamaacada in la xifdiyo waa waana meelaha uu leeyahy sheikhul islaam ibnu taymiya caleyh raxmat salaada jamaacadu inay min aakidi lfuruud ay tahay waajibaadka kuwa ugu adag inay tahay baa laga qaadanaya maxaa yeele xaaladda adag ee dagaalka lagu jiro ee cadowgii layska hor jeedo haddii salaaddii jamaacada dadka laga fasixi waaye oo la yidhi xaaladii dooniba haydin haystee tukada allahuma xaalad khaasoo inoo imaan doonto mooye waxay kutusaysaa inay tahay arrin aan la fududayn karin aan la fudaysan karin bal ayada in la ilaaliyo jamaacada iyo wada tukashada in la ilaaliyo baa salaada lafteedii arkaanteedii qaar ka looga tegi oo waxyaalo aan la sameeyeen loo samayn waxaad arkaysaa qaar qiblada ka sii jeeda waxaad arkaysaa socod fara badan waxaasoo dhan maxaa loo samaynayaa calashaani wada tukashada in la xifdiyo walow salaada qaabkeedii waxba ha soo gaadhee laakiin jamaacadiiyo wada tukashada ka muhiimsan saasmanayb-qur-aanka kariimkana waa ka tilmaamay nabiga marka salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaabab fara buu u tukaday salaada khawfka ama salaada cabsida qaabab fara buu u tukaday taqriibanna lama hayo sida saxiixa ah. isaga oon safar ahayn salaatulkhawf ma tukanin isagoon safar ahayn salaatulkhawf ma tukanin maxaa yeelay dagaalkii axzaab ama dagaalkii khandaq ee isbahaysatadu magaalada madiine ay dul timi ku dhowaadna nebiga iyo saxaabadiisa la kor fadhiyay salaada casarna ay nebiga iyo saxaabada qaar ka mida ah ay dhaaftay xilligaa isaga ah salaatul khawfku mashruuc ma ahayn maba soo degin aayaadkeeda ma la jidaynin markaa xilliga salaatulkhawf la jidaynayo way ka dambaysaa dagaalkii axzaab sida xadiistu ay caddaynayso dagaalkii axzaabna wuxuu ahaa kafaddaa isrogtay oo wixii dagaalkii axzaab ka horreeyey gaaladu madiinay duullaan ku ahaayeen yacni gaaladaa duullaan ahayd laakiin dagaalkii axzaab markay gaaladu ka gadoontay nebigu sal lla alay wasalam waa ka yidhi alaana naqzuuhum walaa yaqzuuna hadda wixii ka dambeeya innagaa ku duuli doonna ee inugu soo duuli maayaan ficlan halkaa marka marxala xaasimi ahaydoo kafadii baa isbadeshay wixii intaa ka dambeeyey goobaha dagaalku ka dhacayo nebigaa weerarka lahaa sal lay waslam isagaa tegayay marka inta badan salaatulkhawfku ama dhammaanteedba waxay ku dhacaysaa nebigoo safar ah oo ka maqan madiine ka maqan marka iyadoo isagoo magaalada madiina jooga oo aan safar ahayn salaatul khawfna tukaday lama hayo waa masalo ayib salaatul khawfka markuu tukanayo qaabab kala gedisan buu marka u tukaday taqriiban dhowr iyo toban bay qaar gaadhsiinayaan qaar way ka badinayaan qaababkii uu u tukaday marka ayuu suurooyin ka mida ama noocyo ka mida ayuu sheekhu doonayaa inuu axaadiisteeda inoo keeno mana wada keenina qaar buu ka tegey laakiin yani koox ka a qaababka loo tukada ayuu inoo keenay man can saalix ibni khawaatin saalix ibni khawaat waxaa laga warin caman cid wuxuu ka warinaya isaguna sallaa tukaday maca nebi nebiga la jirankiisa sal lay waslam yowma daati riqaac maalintii daati riqaac daati riqaac waa qaswada loo yaqaano qaswatu najdin baa loo yaqaana ayb oo nebigu sal ley wasalam duulaankaa wuxuu kula kulmay koox reer qatafaan ah ayib meeshay najdi buu u duulay kadibna way kulmeen laakiin dagaal ma dhex marin way soo noqdeen nebiga sal lay slm saxaabadiisa way soo gadoomeen riqaaca waxaa la yidhaahdaa waa karmaha karmaha magaalada marada marada marka la jarjaro oo karin karin laga dhigo ayaa ladhadaa waa jamcu ruqac waa qaswada iyo duulaanka loogu magacaabay daaturiqaac loo yidhi sida xadiisku caddaynayo meel fogna way ahayd oo la aaday saxaabada kabihii baa ka dhammaaday kabihii baa ka gogo'ay in badanoo yaa ka markaasay maryahoodii intay googooyeen bay lugta ku marmareen si ay kaba ugu noqoto saasaa loo yidhi qaswatu daati riqaac ayb caman cid wuxuu ka warinayaa sallaa tukatay maca nabi nabiga la jirankiisa yowma daati maalintaasi dadkii la tukaday wuxuu ka warinayaa waa ninka la sahl ibnu abi xama sida riwaayada dambe doonto wuxuu ka warinayaa ana aa'ifata kooxdii anna aa'ifata kooxdii safat way safatay labadii nebigu laba kooxood buu u qaybiyey ciidanka hore way safatay oo nebiga gadaashiisay ku safatay wa aa'ifatun kooxna wujaaha alcaduwi cadowga qumaatigiisa iyo ku-aadanaantiisa ayay iyaduna safatay laba kooxood kooxna nabiga gadaashiisay ku safteenoo salaaddii bay isu taageen kooxna cadowgu meeshuu ka soo jeeday bay hortiisa ku safteenoo xaggiisay u jeedaan fa sallaa nabigu wuxuu tujiyey sal lay slam bilatii ti kooxdii macaw la jirankiisa ahayd ragcatan hal ragcad buu tujiyey uma kadibna abata wuu sugnaaday qaa'iman isagoo taagan fahano salaadiibay kooxdaasi la xidhatay markay la xidhatay kadibna way la rukuucday qiraa'adii rukuucdii way la sujuudday labadii sujuudood markay la dhammaysatay ragcad baa meesha ku idil sooma ragcaddaa markay la dhammaysteenee nebigu soo istaagay way saas way macnaha kadibna abata waa sugnaaday nebigu qaa'iman asagoo taagan taagnidiibuu dheeraystayoo ahrinta iyo qur-aan dheer buu ahriyey fa atammuu iyagu way dhammaystireen lianfusihim nafyaalkooday u dhammaystireen maxay sameeyeen waxay sameeyeen ragcaddii u laabnayd bay ilan mid nebigay la tukadeen soo maha sal lla tii u laabnayd bay dedejiyeen way tukadeen bas way ka baxeen ah, ayb fa atammuu lianfusihim uma kadibna insarafuu way gadoomeen wujaaha alcaduwi cadowga ka soo horjeedkiisa meeshii cadowga qumaatigiisa xaggiisay u gadoomeen oo xaggay aadeen wa jaa'ad waxaa timid alطaa'ifatu اlukhraa kooxdii kalaa timid ee cadowga hor taagnayd ama ku aadanayd fasallaa wuxuu tujiyey nebigu bihim iyaga alrakcata ragcaddii allatii ragcaddaasoo baqiyad u hadhay baqiyad hadhay min salaatii salaadiisa ka hadhay taagnidii ay qoladii kaga tageen asagu weli wuu sii taagnaa tiibuu iska dheeraystay qiraa'adu dheereeyey qoladani waa tageen ragcaddoodii labaad markay dhammaysteen meeshii bay tageen kuwii bay soo bedeleen kuwii baa u yimi iyagoo isagoo sidii u taagan way ku daba xidheen hal ragcad bay la tukadeen soo ma saas wa jaءat الطaa'ifة الأhرى fasallaa bihim الrakcة alatii baqiyat min salaatihi salaaddiisoo laba ragcadood ahayd ragcaddii u laabnayd bay la tukadeen uma kadibna habata nebigu waa sugnaaday jaalisan isagoo fadhiya markii la gaadhay oo nebigu ragcaddiisa uu tukaday tii u laabnayd oo ataxiyaadkii loo fadhiistay asagu fadhigiibuu haddana ku hadhay ayagiina way istaageen si ragcaddii labaad ay ula yimaadaan saas way macna fa atammuu way dhammaystireen lianfusihim gooni ahaantooday u dhammaystirteen ragcaddii u laabnayd ee labaad iyaga labaad u ahayd fa sallama wuu salaamo naqsaday nebigu bihim iyaguu la salaamo naqsaday markay soo dhammaystirteen isagoo weli ataxiyaadkii u fadhiyay ku soo gaadheen bas si wada jiray marka u salaamo naqsadeen oo nabigay la salaamo naqsadeen rawahu aljamacatu baa warisay ila bna maaja ibna maaja mooye wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan ukhra oo kale oo liljamacati u sugnaatay can saalix ibni khawaatin can sahl ibni abi xamata can الnabiyi sal اlla alay wasalam ayib yani waxa weeyaan meeshaa hore ama riwaayada hore saalix ibnu khawaat ninka uu yidhi camman sallaa maca الnabiy ee uu qariyey ayaa riwaayadan dambe uu caddeeyey oo yuu yahay sahl ibn abi xama waay ninkaasoo nebiga la tukaday sal lay waslam waa saxaabi saqiira waa saxaabi saqiiraho riwaayadiisu waa maraasiilu saxaaba maraasiilu saxaabana waa xija waa xujatun cinda aljumhuur ayib noocan hadda inoo yaalla oo in qaabkaa imaamku u tukada ah oo labadiisa ragcadood uu midda horena koox tujiyo midda dambana koox tujiyo labada qolobana mid walba ay goonidooda ragcad u tukadaan sidaana isaguna laba ku tukado mid walbana ay laba ku tukato usluubkaasi salaatulkhoof in loo tukado waxaa qaba oo qaatay alimaamu maalik iyo shaafici iyo abu thawr wa kadalika imaamu axmed ayib sida saxdaana wax weeye waa uunqaabkee fadli badan baa laga doodayaae laakiin sida sawaabka ah nooc kasta oo nebiga ka sugan waa loo tukan karaa noocyadan soo socdoo dhan kulli waa mashruuc ayb nooc walboo noocyada ka mida culimmada qaar ka midaa qaatay laakiin sida sawaabka waxa weeye nooc walba waa bannaan yahay oo suganoo nebiga ka sugan sida imaam axmed iyo thawri iyo shawkani iyo ay dhammaantood leeyihiin waxani way soo wada arooreen waana sugan yihiin adiga duruufta ku haysata iyo xaaladda ku haysata nooceebaa munaasib kuu ah umbaad fiirinaya noocii munaasib ku ah markaa qaadanaysa leanna xaalado kala gedisanoo cadowgu dhankuu kaa jiro cabsidu intay dhan tahay ee muxuu ahaayey raggaaga xaaladaha ku haysta iyo cadowga iyo duruufta iyo waxaana la qiimaynayaa marka ama noocana munaasib kuu noqon ama noocana munaasib kuu noqon noocii munaasib kuu noqodaad markaa qaadanaysaa macna anwaacdo dhan marka wada mashruuc sidaasaana sawaaba laakiin culimmadu tanaa fadli badan iyo mid tan doortay iyo mid tan jeclaystay waa jiraan nooc waa nooca ah marka wa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi sallaa wuu tukaday rasuulu lahi sal lay waslam salaat alkhawfi salaaddii khoof buu tukaday ayb yani nooc nooc ka fadlin ee kulli yidhi waa wada bannaan yihin waana siman yihiin waxaa ka mida ah abari baa ka mida ah isxaaq ibnu rahwiye ibnu mundir qayrkood baa ka mida ah manaa ayb an ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal wuxu uhi sallaa wuu tukaday rasuululahi sl lay wslam salaata alkhawfi sallaa wuu tujiyey dheh rasuululaahi sal lay wasalam salaata alkhawfi cabsida salaadeeda biixda aa'ifatayni labadii kooxood midood wuxuu tujiyey rakcatan hal ragcada waaa'ifata alukhraa kooxdii kalena wuxuu tujiyey waaldaa'ifatu lukhraa kooxdii kalena muwaajihata alcaduwi cadowga mid ku jeeddo oo xaggiisa u sii jeeddoo ilaalinaysa waa uma kadibna insarafuu way gadoomeen koox baa hal ragcada la tukatay tii labaadna aawey cadowgay ilaalinayaanoo ka hor jeedaan kooxdii hal ragcada markay la tukadeen waa tageen marka waa gadoomeen wa qaamuu way istaageen kuwii gadoomay ee halka ragcad la tukaday nebiga qaamuu way istaageen fi muqaami asxaabihim raggoodii waardiga ku jiray iyo kooxdii hore meeshay taagnaayeen bay tageen waardigii bay meesha ka galeen muqbiliina xaalayihin kuwa ku jeeda cala alcaduwi cadowga ku sii jeeda iyagoo cadowga qaabilsan wa jaa'a waxaa yimid ulaa'ika kuwaasaa yimid oo kuwee ah kooxdii labaad ee waardiga ku jirtay markay tani ragcadda la tukanaysay nebiga sal lay slm tii baa yimid oy soo badaleen uma kadibna salla wuu tujiya bihim iyaga annabiyu nebigu sal lay waslam rakcatan hal ragcaduu iyagana tujiyey uma kadibna sallama nebigu waa salaamo naqsaday ayib uma kadibna marka labada kooxood mid walba ragcadba way soo maha nebigana ya waa laba ragcadood oo qolada horena mid buu tujiyey qolada dambena mid buu tujiyey uma kadibna qadaa way guteen qada way gudatay haaulaa'i kuwani waxay guteen racatan hal racada wa haaulaa'i kuwanina rakcatan hal racada bimacnaa wax weeyaan qoladii hore markii hore la tukatayna ragcaddii u laabnayd bay la yimaadeen kuwii dambe ee midda dambe kaga soo xidhayna ragcaddii u laabnayd bay la yimaadeen nebiguna ma sugin middan dambe markuu dhammaystayba salaadiisa uu iska salaamo naqsaday marka mid walbana nebiga hal ragcaday la tukatay hal ragcadna gooni bay u tukatay taasman gooni bay u tukatayoo nebiga midina lamayna salaamo naqsanin maxay ku kala gedsan yihiin tan iyo suuradii hore ya tii hore wuu sugay midda dambuu sugay ataxiyaadka ku sugay wuu la salaamo naqsaday soo maa tani waxay ka gedisantahay muuna sugine tii horena ragcad bay la tukatay ragcadda kalena goonideeday u dhammaystiratay kooxda labaadna sidoo kale hal ragcad buu la tukaday wuu iska salaamo naqsaday way kaceen ragcadda labaad nabiga kumayna xidhnayna goonibay u ahayd gooni bay u salaamo oo salaadda uga baxeen ayib qaabkaasina waa qaab labaad <clears throat> waxaa marka isweydiinoo laisweydiinaya labadan ay qolo walba midan ay nabiga la tukatay la garay laakiin midan ay qolo walba miday dib kala yimaadeen ma hal mar bay wada tukadeen mise mid baa tukatay tii kalena dib bay ka tukatay <clears throat> wuxuu leeyahay ibnu xajar calayh raxmatullah cala asaxiixi waxa weeye tacaaqub bay u tukadeen mid baa markii hore ragcaddii u laabnay tukatay intay taasi ragcaddeedii labaad tukanaysayna ta kale waardigay ku jirtay tii markay tukatoo salaaddeedii dhammaysatayna booskiibay soo gashay tii kale wixii u laabnayd bay iyaduna dhammaystirato ragcaddeedii bay tukatay lama dhihi kara buu waa daciif in la yidhaahdo ragcaddii u laabnayd hal mar bay isla tukadeen oo qolo walba goonida habuu tukatay laakiin hal xilli bay wada tukadeen maxaa yeelay markaa waxaa lumaysa muhimaddii o dhan lumaysa oo waardiye nimadkii lumaya soo ma hal mar salaad wada galaan waaba wax la diidan yahay saas manaa ayb sidaas u <clears throat> waxaa kaleeto uu leeyahay xaafid ibn xajar caleh raxmatullah kooxdan labaad ee dambe ee nebiga markan dambe ku soo xidhatay sida daahirka wuxuu leeyahay ragcadday nebiga la tukadeen mooye toodii kale way ku daba xidheen ah, markay ragcaddaa nebiga la dhammaysteen mayna bixinoo qoladii mayna soo bedeline ragcaddoodii labaad bay isla meesha ku dhammaysteen markay salaadoodii ka baxeen bay kooxdiioo waardi ku jirta u tageen kooxdaa waardiga ku jirta maxaa u laaban marka ya ragcad baa weli u laaban wakhti dheer ka soo wareegay oo weliba waardi ay ku jiraanoo soo socdeenoo hawl socoto qoladii bay u yimaadeenoo waardigii bay galeen markaasay qoladaasina ragcaddoodii dambe tukadeen bal ragcadaha inta udhaxaysa iyo socodka iyo hawsha iyo dagaal baa lagu jiraa in la isla tukadana waa la rabaa sooma meeshaa marka waxaa ka muuqata waxyaalo badan baa salaaddii la soo geliyey qibladii baa laga jeedsan howlo badan baan la dhexgelin waxaasoo dhan maxaa la ilaalinayaa jamaacadaa la ilaalinaya wada tukashada saas man ayb waan jaabirin radi allahu tacala canhu alimaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay xadiidkan ibnu cumar macnaha ama nooca uu kutusayo waxaa qaatay awsaaci iyo ashhab oo culimmada maalikiyada imaamu shaafici agtiisana waa bannaan tahay buu yidhi ayb ibnu wuxuu leeyahay kayfiyadaa waxaa kaloo qaatay alimaam abu xaniifa xanafiyadaa qaatay ibnu cabdilbarna wuu rajaxayaa qaabkanuu isaguna rajaxaya ayb wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi shahidtu waan xaadiray buu yidhi maca rasuulilahi sal lay nabiga la jirankiisaan xaadiray salaata alkhawfi cabsida salaadeeda fa safanaa nebigu wuuna safay buu safayni laba saf buuna safay khalfahu gadaashiisa yani gadaashiisaa hal mar lagu wada saftay waana laba safoo kala dambeeya walcaduwu cadowguna baynanaa wa bayna alqibla annagiiyo qibladu noo dhexeeyaa buud cadowgu markaa wuxuu naga jiraa xagga qibladu naga jirta wa ayib waa xaalad fakabara markaasuu nebigu takbiirsa fakabara waa takbiirsaday annabiyu sal lay sl oo salaaddii buu galay fakabarnaa waannu takbiirsannay jamiican dhammaantaya labadii safba labadii kooxood ee kala dambeeyey ee salaad muxuu ahay isdaba taagna salaadda markuu nebigu galay annaguna waan wada gallay ayb labadii kooxood way wada galeen uma kadibna rakaca wuu rukuucay wa rakacnaa waan la rukuucnay jamiican dhammaantaya labadii saf rukuucda waa la wada galay uma kadibna rafaca wuu soo toosay rafaca wuu kor yeelay ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucdii buu ka soo kor yeelayoo rukuucdii buu ka soo toosay wa rafacnaa anaguna waan kor yeelnay ru'uusanaa weeye jamiican dhammaantay markuu rukuucdii toosayna waan la soo wada toosnay labadannadii safka uma kadibna inxadara wuu hoobtay bisujuudu sujuuddii buu u hoobtay wasafu safkiina waa hoobtay alladii safkaasoo yeliihi isaga ku xigay Ah, meeshaasaa lagu kala hadhay marka intii horena waa isla socday salaaddii nebiga waa isla galay waa lala rukuucay waa laga soo toosay sujuudda markuu aaday safkii ku xigay isaga ayaa sujuudda la aaday qoladii kale awa wa qaama way istaageen asafu safkii almu'aharu ee la dembaysiiyey ee labada safkoodii dembeeyey way istaageen fii naxri lcaduwi cadowga dhuuntiisa istaageen naxri lcaduwi waxaa laga wadaa bimacnaa cadowga qumaatigiisa iyo ilaalintiisa yay istaageen maxaa laga baqayaa marka waxaa laga baqayaa haddii laysla sujuudo oo sujuudda la wada aado in sujuudda lagaaga faa'idaysto laakiin laanna intaad taagan tahay waad isilaalin kartaa haddaad rukuucsan tahayna adoo rukuucsan dhinacyaha iyo horeyba waad fiirfiirin karta sooma haddaad soos toostana dee taaganta laakiin xaaladda halista ah waa marka sujuud la wada aado hal mar baa lagugu habsani wadda aladiina kafaruu wa low takfuluuna can aslixatikum huwa amticatikum fayamiiluuna alaykum maylatan waaxid hal mar inay idinku gaaciyaan oo ay cagta idin mariyaan bay jeceliin marka xaaladaasaa ah halis sujuuddiyaa lagu kala hadhay marka qolo taagnidiibay ku hadheen qolona nebiga la sujuudeen oo safkii ku xigaya falamma qadaa markuu gutay annabiyu nebigu sal lay slam assujuuda sujuuddii markuu gutay wasafu safkiina uu gutay isaguna alladii safkaasoo yeliihi ku xigay markuu isaguna sujuuddii dhammaystoo gutay ayaa inxadara waxaa hoobtay oo sujuuddii u hoobtay inxadara waxaa hoobtay alsafu safkii almu'aharu ee la dembaysiiyey ayaa bisujuudi sujuuddii u hoobtay markay nebigiiyo safkii hore soo kaceen oo soo istaageen ayaa safkii dambe ay sujuuddoodii aadeen marka ayib waan isbeddelaya wa qaamuu way istaageen markay sujuuddii soo dhammaysteen labadii sujuudood bay soo kaceen meeshaa markii la marayo baa haddana layskala wareejina marka uma kadib baa taqadama waxaa hor maray alsafu safkii almu'aharu ee la dibdhigee dembeeyey wa ta'ahara waxaa dib u durkay oo dib maray alsafu safkii almuqadamu ee la hormariyey hal ragcad a ah markii saa loo tukaday ayaa qoladii safka dambe ku jirtay safkii horey soo galeen qoladii safkii hore safka hore ku jirtayna safkii dambey galeen waa isbedeleen ayb uma kadibna rakaca waa rukuucay annabiyu nebigu sal lay waslam wuu rukuucay waa ragcaddii labaad sooma mhm. wa rakacna waannu la rukuucnay jamiican dhammaantaya rukuucdii waa sidii horeo kale uma kadibna rafaca wuu kor yeelay ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucdiibuu ka kor yeelo wuu soo toosay wa rafacnaa annagana waan kor yeellay madaxyadannada ayaannu kor yeellayo waan soo toosnay jamiican dhammaantaya markii rukuucda laga soo toosayna waa la soo wada toosnay labadannadii saf ayb uma kadibna inxadara waa hoobtay nabigu bisujuudi sujuuddii buu u hoobtay wasafu safkiina wuu hoobtay alladii safkaasoo yeliihi ku xigay oo kee a kii ragcaddii hore dambeeye waay alladii kii waye kaana ahaa mu'aharan mid la dibdhigay fi rakcati luulaa ragcaddii hore ah, safkii ragcaddii hore dambeeyey yaa hadda soo horeeya isagaasaa marka nabiga sujuudda la aaday sal lay slam wa qaama waa istaagay asafu safkii alladii kaasoo yeliihi nabiga ku xigay fii naxri alcaduwi ah, wa qaama waa istaagay asafu wa qaama asafu aladii almu'aharu miya haye maxaa kuega fii naxri alcaduw meesha waxaa iigu jirta ziyaado ansaxahay wa qaama wuu istaagay asafu safkii almu'aharu ee la dibdhigay fii naxri alcaduwi cadawga dhuuntiisuu istaago waardiguu ku jiraa way macnaha yacni safkii dambe ee markii horena horreeyey markay safkan hadda horeeyay nebigu sujuudda jiraan ayagu waa taagan yihiinoo bay waardiyaynayaan baa laga wadaa falamma qada nabiyu nebigu markuu dhammaystay assujuuda sujuudda bisafi aladii yaliihi safkii ku xigay markuu sujuuddii la dhammaystay ayaa inxadara waxa hoobtay asafu safkii almu'aharu ee la dibdhigay bisujuudi sujuudii bay u hoobteen fasajaduu markaasay sujuudeen uma kadibna sallama waa salaamo naqsaday annabiyu nebigu sal lay waslam wa sallamnaa waannu salaamo naqsannay jamiican annagoo idil saas way macnaha bimacnaa kulligood way isla tukadeen laakiin waxay ku kala dambeeyaan markay qolo nabiga la sujuudaysaba qoladii kalaa taaganoo waardiga ku jirta iyo ragcadda hore qoladii horaysay ragcadda dambe way dambaynayaan axkaamtiina sidii tii hore kale u kala qaadanayaan sujuudda waxaa laysku soo gaadhay marka ataxiyaadkana waa laysugu yimid waa laysla ataxiyaadsaday salaadiina waa laga wada baxay maxaa garo oo marka la wada ataxiyaadsanayo dee waa rag farfadhiya soo ma ninku markuu fadhiyana de wuu arkaa waxa ku soo socda hubkii waga la isticmaali jirane de wuxuu ahaa un in lagugu soo dhowaado mooye meel fog lax lagama soo tuuri jira sawaariikhdan iyo gantaalahan iyo madaafiicda meel fog laga soo tuurayo ma jirin ninku ama waran buu wataa ama muxuu ahaay leeb buu wataa ama muxuu aha seef buu wataa marka intuu soo ordahayo dee salaadda ku jiri maysid waad iska celinaya soo la diidan yahay un adoo sujuudsanoo madaxa wejiga ku hayo waxba arkaynin in lagu dul fuulo taa umbaa halisa laakiin inta kale waa iska celin karaa marka sujuuddiina way isugu tageen fahano sujuudda waxaan u jeedaa eh, ataxiyaadkana way isugu tageen salaamo naqsigana way isugu tageen eh, salaada gelitaankeeda iyo istaaga iyo rukuucda iyo kasoo toosideedana way isugu tageen intaa waxaan ahayna oo sujuudahana way isbadbedeleen waa intaa macnaha ayb raa waxaa wariya xadiikaasi axmed baa wariyey wa muslim wabnu warawaa wuxuu wariyey axmedu axmed wa abu daawuud wاnasa'iyu haadihi sifata sifadan bay wariyeen min xadiii abi cayaashin azuraqi xadiikiisa isagoo ah yani saxaabiga warinaya isagoo kaas oo jaabir aan ahayn wa qaala wuxuuna yidhi fasallaahaa salaadan wuu tukaday rasuululahi wuu tukaday sal ly slam maratayni laba goor buu tukaday maratan mar bicusfaan buu ku tukaday wa maratan marna biardi bani sulaym cusfaan waa midan makiya madiina udhaxaysa marna ardu qabiilka banu sulaym la dhulkooda maruu duulaan ahaana wuu tukaday laba goor buu saa u tukaday buu leeyahy macna ayib xadiiskan dambe sheekh albani caleh raxmatullahi wuxuu sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn sidaas waxaa yidhi sidoo kale xaakim dahabina waa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixinaya xadiidka ibni xibbaan daara qutni iyo bayhaqi intuba way saxiixinayaan alimaamu nawowi caleh raxmatullah wuxuu isaguna leeyahay xadiidkan qaabka uu ka sheekaynayo iyo nooca uu sheegaya isagana waxa qaatay imam shaafici iyo cabdiraxmaan ibni abi leyla iyo abu yusuf saaxibu abi xaniifa waxayna yidhaahdeen xaaladdaa waxaa la isticmaalayaa marka cadowgu xagga qiblada ka jiro waana taa xadiidka nasan kuba timi macnaha ayib cinda alimaam asagu wuxuu leeyahay isdabamarka ragcadda labaad laysku dabamarayo haddii la doonana waa la samayn karaa haddii la doonana waa laska dayn karaa oo xadiiska cabdillahi bni cumar baa e, cumuumkiisa ama itlaaqiisa laga qaadan buu leeyahy qaarna waxay leeyihiin waa in qaabka xadiisku ku sheegaye tafsiilka ku bixiya waa in la qaato qodobkaasi waxoogaa way ku kala aragti bedeleen can jaabirin radi allahu tacala canhu nawcun aakhar waa nooc way noocanna can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu idhi kunnaa waxaannu ahayn maca nebiy nebiga la jirankiisa sal ly waslam ayaan ahayn bidaati riqaac meesha daaturiqaac la yidhaahdo ama qaswada daaturiqaac duulaankii karmaha wa uqiimat waxaa la aqimay asalaatu salaaddii baa la aqimay walxaal uqiimati salaatu salaaddii la aqimay fa sallaa markaasuu nebigu tujiyey bitaa'ifatin koox ragcatayni laba ragcadood uma kadibna ta'aharuu way dib mareen dibbay u baxeen wa sallaa wuxuu tujiyey biaa'ifati alukhraa kooxdii kalena ragcatayni laba ragcadood buu tujiyey fa kaana wuxaa ahaa lilnebiy nebiga waxaa u ahaa sal lay slam arbacun afar walilqowmi qowmkana waxaa u ahaa ragcataani laba ragcadood baa u ahaatay muttafaqun calayhi walishaaficiyi shaafici waxaa u sugnaaday wnasaai iyo nasaa'i waxay u sugnaaday warinayaan can ilxasan waxay ka warinayaan xasan ibn abilxasan albasri can jaabirin buu ka warin ana nabiya nabigu sal lay slam sallaa wuu tujiyey biaa'ifatin kooxu min asxaabihi saxaabadiisa ka mida rakcatayni laba ragcadood kadibna sallama salaadii buu ka baxay wuu salaamo kadibna sallaa wuu tujiyey biaakhariina kuwa kale biaakhariina kuwii kale wuxuu tujiyey rakcatayni laba ragcadood buu tujiyey kadibna sallama wuu salaamo naqsadoo salaadii buu ka baxay ayb sheekh albaani leeyahay waa saxiix ayb an اxasan waxaa laga warin xasan bn abi xasan albasri wey can abi bakrata nufayc bn اlxari qaal wuxuu uhi sallaa bina waxaana tujiyey annabiyu nebigu sal lay waslam salaata alkhawfi salaaddii cabsida ayuuna tujiyey fasallaa wuu tujiyey bibacdi asxaabihi saxaabadiisa qaarkood rakcatayni laba ragcadood buu tujiyey uma kadibna sallama waa salaamo naqsaday uma kadibna ta'haruu dib bay u baxeen oo meeshii qolada kale ay joogtay bay kuwii kalea yimid kuwii waardiga ku jiray wa kaanuu waxay ahaayeen fii muqaamihim wa kaanuu kuwii dib u baxay ee salaadooda tukaday waxay noqdeen fii muqaamihim kuwii hore meeshay taagnaayeen waardigiibay galeen way macna fa sallaa nebigu wuu tujiyey ama wa kaanuu fii muqaamihim kuwan dambe ee yimid waxay noqdeen fii muqaamihim kuwii hore meeshay taagnaayeen ee salaada u safnaayeen fa sallaa wuxuu tujiyey nebigu bihim iyaga ragcatayni laba ragcadood buu tujiyey uma sallama salaaddii buu ka baxay fa saara waxaa ahaaday lilnabiyi nebiga sal lay slam arbacu rakacaatin afar ragcadood walilqowmi qowmkana waxaa u ahaaday rakcataani rakcataani labalaba ragcadood rawahu axmed baa wariyey wanasaa'i wa abu daawuud waa xadiis saxiixa wey wa qaala abu daawuud wuxuu yidhi markuu wariyey wakadalika sidaasoo kale rawah waxaa wariyey buu yidhi yaxya bna abi kaiir can abi salmata bni cabdiraxmaan buu ka warin can jaabirin can اnabiy sal lay waslam bimacnaa fahano taabiciga xadiidka hore warinaya waa xasanulbasri wa tan dambana sidoo kale siduu xasanulbasri uga wariyey yaa abu salamana sidoo kale uu jaabir uga wariyey xasanulbasri abu bakruu ka wariyey abu salamat bni cabdiraxmaanna saxaabiga xadiidka wuxuu ka dhigay jaabir bni cabdillahi buu ka dhigay wa kadalika sidaasoo kale ayaa qaala wuxuu idhi sulaymaan ibni yashkuri can jaabirin can اnabiy sal lla lay waslam fahno wax laysku hayaa saxaabiga xadiidku ma jaabir ba mise abu bakrata oo nufayc bn اlxaari labadabana way ka sugan yahay xadiiku labadaba waa ka sugan yahay ayb xadiidka dambe oo kan jaabir ah sanadkiisu wuxuu leeyahay sheekh albani rijaaluhu iqaat rijaalu اlbukhaari xasanulbasrigaasi hadduusan jiri lahayn inuu mudallis yahayna waxaama dhihi lahaa buu uhi waa saxiixun cala sharti laakiin calaa kulli xaal xadiidku waa saxiix xadiidku waa saxiix muxuu faa'iidaynayaa waa wuxuu faa'iidaynayaa qaab kale oo ah imaamku inuu laba kooxood u qaybiyo ciidanka koox uu laba ragcadood tujiyo kooxdaa markuu labada ragcadood tujiyo salaaddii uu ka baxo iyaguna kala baxaan qoladaa markuu dhammaysto inay markaa tagaan qoladaa salaadda la tukadayo qoladii hore meesayqoladii kale meeshay waardiga kaga jireen inay galaan kuwii soo bedelaan kooxdii kale u yimaadaan iyagana imaamku uu laba ragcadood tujiyo labada ragcadood markuu tujiyena ay la salaamo naqsadaan imaamkii wuxuu tukaday afar ragcadood labada kooxoodna mid walba waxay tukatay laba ragcadood bay tukadeen iyaduna waa dhag waay keliya ishkaal waxa ah oo de imaamka salaadiisu waa afar baa laga dhigay labayna ahay somaloman soman ruuxa musaafirka ah salaadiisu waa u labo waana socoto waxaa lagaga jawaabayaa oo ay culimmadu leeyihiin salaadda uu kooxda hore tujiyey waa salaaddii waajibkiisa ahayd midda uu qolada dambe tujiyeyna isaga sunnuu tukanaya iyaguna waajibkoodii bay tukanayaan waa qisadii jaabir waay muaad qisadii mucaad ee nebiga intuu cishaha la tukado kadibna xaafadda salaada tujin jiray dadka markuu u tago haddana salaadda tujin jiray oo naafilo iyo sunno ay u noqon jirtay taas wey ishkaalkaasina jawaabtiisu waa sida nooc kale weeye can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala waan tukaday maca rasuulilahi sal lay slam rasuulka la jirankiisa salaata alkhawfi salaada cabsida caama qaswati najdin Ah, yani duulaankii najdi sanadkeedii faqaama wuu istaagay nebigu ilaa salaati alcasri salaaddii casar buu isu taagay faqaamad waxaa istaagtay macahu la jirankiisa aa'ifatun koox baa istaagtay koox baa la istaagtay nebiga sal lay wa aa'ifatun koox ukhra oo kalena muqaabila alcaduwi cadowga qumaatigiisa iyo ku-aadanaantiisay istaageen wa duhuuruhum dhabaryaalkooduna ila alqiblati qiblada xaggeeday xigtaa waa kuwe waa kooxda cadowga kusii jeedda waardiga ku jirtaaye qiblada way ka jeedaan oo dhabarkoodaa qiblada u jeeda saas maana dhabarkoodaa u jeeda markay cadowga kusii jeeda adiga garoo cadowgu wuxuu ka jiraa dhanka qibladu ka jirta mooye dhanka kale ayuu cadowgu ka jiraa marka cadowgay kusii jeedaan qibladiina gadaashooday tahay man dhabarkooday u jeedaan wa uhuuruhum ila alqiblati qiblada xaggeedaa dhabaryaalkoodu jiraan fa nabigu waa takbiirsaday fa kabbaruu dadkiina ciidankiina waa takbiirsadoo salaaddii bay galeen jamiican dhammaantood kuwii qiblada ka sii jeeday iyo kooxdii nebiga la taagnayd ee qiblada u jeeday kulli salaaddii baa la wada galay ah, qibladaa laga sii jeedaa duruuftaa ka libaysa ayib aladiina kuwii macahu la jirankiisa ahaa iyo waladiina kuwa muqaabila alcaduwi cadowga ku sii jeeda dhammaan salaadii baa laysla galay uma kadibna rakaca nebigu waa rukuucay rakcatan waaxidatan hal racada wuu tukaday wa rakacad way tukatay alطaa'ifatu allatii kooxdaasoo macahu la jirankiisa ahayd uma kadibna sajada waa sujuuday yacni hal rukuuc buu rukuucay kooxdii la taagnaydee saf ku jirtay baa la rukuucday uma sajada waa sujuuday fasajadad waxaa sujuuday alطaa'ifatu kooxdii allatii taasoo talihi ku xigtay walaakharuuna kuwii kalena qiyaamu way taagtaagan yihiin muqaabilii alcaduwi cadowga kuwa ku sii jeeda xaalay yihiin keliya salaada gelitaankeeda unbay ka qayb qaateen sooma laakiin rukuuc iyo ictidaal midna kama qayb qaybgelayaan qibladay ka sii jeedaan salaadana waa ku jiraan waana taagan yihiin xalkaa un taagnaada wal walaakharuuna kuwii kalena qiyaamu waa taagtaagan yihiin muqaabilii alcaduwi cadowga xaalay ku sii jeedaan uma kadibna qaama waa istaagay nebigu markuu halkii ragcad dhammaystay wa qaamat waxaa istaagtay altaa'ifatu kooxdii allatii taasoo maahu la jirankiisa ahay waa la joogtayna iyaguna way soo istaageen hal ragcada markii laysla dhammaysta fa dahabuu way tageen ilaalcaduwi cadowga xaggiisii bay aadeen fa qaabaluuhum cadowgiibay ku jeesadeenoo qaabileen ayb wa aqbalad waxaa soo qaabishay altaa'ifatu kooxdii allatii taasoo kaanad ahayd muqaabil alcaduwi cadowga yani mxuu ahaayey wejigiisa midii cadowga ku jeeditaankiisa ahayd ee salaada uun la xidhatay laakiin aan wax kale la tukanin tii marka soo qaabishay oo timid oo soo badashay kooxdii kale ayb fa way rukuuceen oo wasajaduu way sujuudeen wa rasuulullahi rasuul allana sal lay waslam kamaa huwa siduu ahaa waay huwa siduu yahay oo see ah waa taagni soo kooxdii hore taagni mayna kaga tegin kooxdii hore isagoo taagni miyay ka tageen kooxdanaa timid isagoo taagan bay u yimaadeen taagnidiisii isagu iska taagan yahay ilan salaadda u galeen wayba ku jireene rukuucdii bay la yimaadeen way ka soo tooseen labadii sujuudood bay la yimaadeen nebigiina wali waa taagan yahay soo ma way soo istaageen marka way soo istaageen marka war rasuululahi sal lay slam kamaa huwa waxa weeye siday ugu yimaadeen buu nebigu daa'imayoo taagnidiisiiba ma dhaafinba saas man sidii buu u taagnaa kadibna qaamu way soo istaageen markay ragcad soo dhammaysteen fa rakaca wuu rukuucay nebigu rakcatan ukhraa ragcad kale wa rakacuu way rukuuceen macahu la jirankiisa wa sajada wuu sujuuday wa sajaduu way sujuudeen macahu la jirankiisa marka isagana waa ragcaddiisii labaad iyagana ya iyagana waa ragcaddoodii labaad ilan mid isagoo taagan bay dhammaysteen soo ma labaad wey isagana waa ragcaddiisii labaad saas manaa ayib halkaasaa lagu dhammaysanaya wa rasuululahi sal ly slam ha wasajaduu macahu way la sujuudeen uma kadibna aqbalad waxaa soo qaabishay altaa'ifatu kooxdii allatii taasoo kaanad ahayd muqaabila alcaduwi cadowga mid ku jeeda ama muqaabilkiisiiyo kujeedidiisa ahayd fa rakacuu way rukuuceen wasajaduu way sujuudeen maxaa laga wadaa bimacnaa markii nebiga sal lay wasalam qoladii dambe intay u timid isagoo taaganna ay salaada kusoo ay u yimaadeen salaada horeyba u galeene ragcad isagoo taagan bay dhammaysteen ragcaddii labaadna taagnidii bay ugu yimaadeen ragcaddii labaad bay raaceen ilaa ay sujuudihii dhammaystaan ataxiyaadkii buu nebigu u fadhiyaa sal lay wasalam kooxdiina atixiyaadkii bay ula fadhidaa iyadoo halkaa la joogaa qoladii ragcaddii hore la tukatee tagtay ee waardiga ku jirtay baa marka timid oo xaggay ugu imaanayaan waxay imaanayaan nebigii atixiyaadka u fadhiya halkaasay imaanayaan macna ayb uma aqbalad waxaa soo qaabishay alطaa'ifatu allatii taasoo kaanad ahayd muqaabila alcaduwi fa rakacuu way rukuuceen wa sajaduu way sujuudeen waa ragcaddii u laabnayd wey wa rasuululahi rasuul allana qaacidun waa fadhiya isaga iyo waman macahu dadkii la jirankiisa ah isagiiyo kooxdii la dhammaysatayba way fadhiyaan kuwan mar ragcaddii ugu horraysay la tukaday ee tagayna way yimaadeen fadhigaasaa laysugu yimid marka fadhigaasaa laysugu yimidoo kooxdii hore iyo tii dambe dhammaantood halkaasa laysku soo gaadhay uma kadibna kaana waxa ahaa assalaamu salaamo naqsigiiba ahaa fa sallama nabigu waa salaamo naqsaday wa sallamuu wa salaamo naqsadeen jamiica dhammaantood ayb fa kaana waxaa ahaa lirasuulillahi rasuul alle sal lay slam waxaa u ahaaday rakcatayni laba ragcadood salaada nebiga waxay ahayd laba ragcadood walikulli rajulin nin kasta oo min aaa'ifatayni labada kooxood ka midana rakcatayni laba racatayni laba ragcadood bay tukadeen raw axmed baa wariyo abu daawuud wanasaa'i adiga faano salaadda waa la isla gelayaa kooxda qiblada ka sii jeedae cadawga hor taagan iyo qolada nebiga la taaganee safka ku jirta ee isaga gadaashiisa taagan salaadda hal mar baa laysla wada xidhanaya markii laysla xidho qolada la taagani hal ragcad bay la tukanayaan halkaa ragcad markii laysla dhammaysto oo la soo istaago ayagii ayagoon salaaddii ka bixin bay tegayaan xaggay aadayaan qoladii waardiga ku jirtay booskoodii bay tagayaan way soo badalayaan weli salaaddii bay ku jiraan agow maxaa u laaban salaadoodii hal ragcad baa u dhiman meeshii waardi ka qoladii sii jeeday oo salaada inay galeen mooye aan waxba tukanayn ayaa marka imaanaysa nebigiina awe ya meeshii qoladii hore kaga tagtay oo taagnidii ragcadda labaad ah yuu ku jiraa ragcaddii labaad isagoo sidii ugu taagan bay kuwani imaanayaan salaada ma xidhanayaan leanna horeyba u xidheen soo ma markii la xidhanayay bay wax ka xidheen oo sii jeedeen marka xidhan maayaane faatixadii wixii bay akhriyayaan ama sii jeedkiibayba ku akhriyeen way rukuucayaan way sujuudayaan halkii ragcad bay soo tukanayaan nebigu weli waa taagan yahay sal lay slam hal ragcad markay soo dhammaystaan bay soo istaagayaan taagnidaasay nebiga ugu imaanayaan sal lay waslam markay taagnidaa ku soo gaadhaan bay ragcaddii labaad la dhammaysanayaan ragcadda labaad markay la dhammaystaan oo nebiga sal lay waslam iyo iyaguba ataxiyaadka u fadhiistaan oy wada fadhiyaan ayaa kooxdii ragcaddu u laabnaydee waardiga la geliyey ayaa imaanaysa marka qoladanoo wada fadhiday u imaanaya maxay samaynaya marka ma iska fadhiisanayaan maya ragcad baa u laabnayd soo ma bay ka gaadhsiinhayaan meeshay imaanayaan ragcaddii bay tukanayaan kuwii oo fadhiyay fadhiga ku soo gaadhayaan kadibna waa laysla ataxiyaasanaya waa laysla salaama naqsanaya wabilahi tawfiiq ah, ya cadowgii markan laga soo tago meesha laysugu yimid bimacnaa waxa weeyaan waa la fiirin karaayo salaadda haddii lagu jiro xaaladuna xaalad dagaal ay tahay laazim in qiblada loo sii jeedo ayagoo salaada ku jiray dhinacyaha fiirin karaanoo xagga fiirin karaanoo haddaydo meesha gadaal bay fiirin karaanoo waa iswaardiyeynahayaan maya xaaladani waa xaalad cadowgu uu qiblada cagsigeeda qiblada gadaasheeduu ka jiraa cadowgu markaa hadduu qiblada xaggeeda kaa jiro waataan soo marnay waa laakiin markani wuxuu ka jiraa qiblada gadaasheeduu kaa jiraa xagga dambuu kaa jiraa sidaas wey marka ayadana waa usluubkaana waa qaab kaloo loo tukan karo wakhtigaa inugu dhammaaday hada billahi tawfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi wslm